acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin waxaan halkan ku duubaynaa insha allahu tacaala tix gabay ah ciwaanna looga dhigay waadamiinnimo marka waadamiinnimo oo inoo bilaabanhaya aan dhegeysan insha allahu tacaala bismi illah daldalool markuu muuqda diin la fududaystay daldalool markuu muuqda diin la fududaystay dusha lagama ege fitnada waa la damiyaye dusha lagama ege fitnada waa la damiyaye labiyo toban halowada dulmiya oo damiinimo oo daarta weyn ku sidan kaga digayaaye karo daarta weynku sidaan kaga dhigayaaye dawga hore balaanku dulmaro saadu dayataaye waraad miga degan waara oo dahallama sine aadmiga dagaan waara oo daaxa lama siine daqiiqada ha loo tirinayuu dunida joogaaye degdegeeda aragyaye caqligii durugsana waaye ma dareemayaba waxaan ahayn dhaqamaantaahe ma dareemayaba waxaan ahayn daaqamantaace waxa uu ku dalaaba waa diriirig cebeede war mawdkaa u soo dagaa intuu daaro mudayaaye mawdkaa u soo dagaa intuu daaro mudayaaye iyadoo u dihinbaa naftaba laga dawafshaaye dirhamkii xaggee mariisay buu dabku mutaystaaye dirhamkii xaggeed marisay buu dabku mutaystaye dunidu daahimayse caqliga ayaan laga degine dunidu daahimayse caqliga ayaan laga degine adigoo jannada dooga badan helay dariiqeeda adigoo jannada dooga badan helay dariiqeeda adigoo degaan waarayo dahaba ku muuqdo dhoobada inaad doorata waa adigoo dagawaarayo dahaba ku muuqdo wardhoobada inaad doorata waa damiinimoye dowkalana balanku dulmaro saadu dayataye dunideenna lagu daata oo lagu dufoobayo dunideenna lagu daata oo lagu dufoobayo dabinnada ibliis dadshaybay ugu darataye dabinnada ibliis aad shaybay ugu darataye war duufaan fidnaah weeye oon doonya loo heline daadkaa la taga kaan cilmiga dayrka dhiganayne duufaan fitnaa ah weeye oon doonya loo heline dadka la taga kaan cilmiga dayrka dhiganayne waanadu dad badan bay la tahay hadal daleeleede war waanadu dad badan bay la tahay hadal daleeleede dooba laga marsha jannada daari ugu ole dooba laga marsha kaan jannada daari ugu ole ibliis bow durba tumahayo duufsado wadoye dulliga naarta meelaan ahaynuma dhalaalayo dulliga naarta meelaan ahaynuma dalaalayo waajibaad lagu dirahaya maalka dabayaale waajibaad lagu dirahaya maalka dabayaale dariiqaad marsiisaba ilaah waa ku dayayaye adigoo naftaadii dayacay oo dabka u lexshay adigoo naftaadii dayacay oo dabka u lexshay damaashaad inaad raadisa waa daminimoe damashaad inaad raadisaa waa damiinimoye dow kaalana dulmaro saadu dayataye nabigeennu dunidan yarta ah daraja mayle qalbiguu ka duubto jannadabow dadaal galaye hadduu dabaq yarabo rabo reeransaar kalama daheene isagaa dantiisiyo ogaada ugusu yahaye nabigeennu dunidan yartaah daraja siinmayne mayle qalbiguu ka duubto jannadabaw dadaal galaye hadduu dabaqya rabo reeransaar kalama daaheene isagaa dantiisiyo ogaada ugusu yahay isaga dantiisii ogaadha ugu suyahaye nin taariikhayuu nooga dhigay dunida xaalkeede intuu hooska duhurada dib u carabaaye intuu hooska duhurada dago dibuuca carabaye dari keentay mooyee fadhiguu wowga darayaye darna kama dhisto wuxuu og yahay daalka sugayaye darna kama dhisto wuxuu og yahay daalka sugayaye nin dariikhayuu nooga dhigay dunida xaalkeede intuu hooska duhurada dagu dibuuqa rabaaye intuu hooska duhurada dagu dibuuqa rabaaye dani keentay mooyeen fadhigu wowga darayaaye darna kama dhisto wuxuu og yahay daalka sugayaaye darna kama dhisto wuxuu yahay dalka sugayaaye adoo rabbi ku darajeeyay oo diinta nabi raacay adoo rabbi ku darajeeyay oo diinta nabi raacay siiradiisa dalacan jiro waaya daba joogay siiradiisa dalacan jiro waaya daba joogay inuu duni ka saahiday adoo helay daliilkeeda inuu duni ka saahidayadoo helay daliilkeeda qaaruun ku dayo ama firqoon waadaminimooye war qaaruun ku dayo ama firqoon waadaminimooye dow kalana balanku dulmarosadu dayataye wuxuu nabigu kula doonayaa doga aakhiraye daradduunya ku dirimaye waa ka digayaaye sunnadayda dabagala hadduu dooda ku idlayey yaa lagu daydaa oo nabiga noga diwacaane waryaa lagu daydaa oo nabiga noga diwacaane hadduu daniifiyow yahay jidku doortay baad mariye dunyada ilaahii baxshad daacaduu ahaadhe wow dadaali daartii dambiyo darajadeediye amaad doqon dhargiyo waxaad ahaa wiil dabadiyaaye amaad doqon dhargiyo waxaad ahaa wiil dabadiyaaye nabigoo qusuur degi karo daaraxaan wacyin dumarkiisi toosnaay intuu waababka u daho doqonnimo maahayn inuu darinta secdaye duruustiisa oo lala colyahay waa daminimoye dawkalana balanku dulmaro saadu dayataye warcaad duriyadiisii kuwii dawga ka habaabay caad duriyadiisii kuwii dawga ka hababay markii daarahoodii badnaa diinta lagu sheegay dad cayaarayba laga dhigiyo doqomadii liitay darbiyaa ka hadhay ay wakhtiga ku dayacayeen derbiyaa ka hadhay ay wakhtiga ku dayacayeene derbiyaa ka hadhay ay wakhtiga ku dayacayeene abuurkuna duduma buu dhisaa oo dallaacayaye abuurkuna duduma buu dhisaa oo dallaacayaye dadiisa yaraato cimrigii waa daqiiqadoye jidha lagu dirya ama dabayl didiisa qadaba duduhma hadheereer aboorsiima degayaane aboorkuna duduma buu dhisa oo dallaacayaaye daadiisa yaraato cimrigii waa daqiiqadoye jidhac lagu dirya ama dabayl didiisa qadaba duddumaha dhereer aboorsi madagayaane dudumaha dheereer aboorsi madagayaane digrigii allooyaal kitaab dawcad lagu muujay digrigii allooyaal kitaab dawcad lagu muujay dib jiir lama noqde ayadda lagu dadaalaye duuni loogo'a waa alloo dayra ka dhigaye dad baa nahay cayayaan ku dayo waa digrigii allooyaal kitaab dawxad lagu muujay dibjir lama noqdee aayadda lagu dadaalaaye duni loogo ah waa alloo dayra ka dhigaye dad baan nahay cayayaanku dayo waadaaminimooye dowkaanana dulmaro saadu dayatayee walaba doclay dunidu oo lagu degmayaaye war waa laba doclay dunidu oo lagu degmayaaye waa deeqal khayr markay diinku ceelisaaye waa deeqal khayr markay diinku ceelisaaye marna dacay ibliis xidhiyo dabinkii weeyaane ninkii daraja weyn moodayaba wow dab iyo naare ninkii darajo weyn moodayaba wow dab iyo naare kaafir baa nabiga diida marinkiye qalbiga daboolmo indhuhu waa sidii damage qalbiga daboolmo indhuhu waa sidii damage diin looma sheego ha daystay waa horaye rabbi wuxuu u dayrshaaba wadaalin buu yahaye rabbi wuxuu u dayrshaaba wadaalin buu yahaye daliilka xukuma ruux hadduu daacad leeyahaye nin diinihii sunnada daahirka ah wou degdegayaye nin diinihii sunnada daahirka ah wow degdegayaye wardiidmada dadbani waa nifaaq daraajadiisiiye diidmada dadbani waa nifaaq daraajadiisiiye shareecada inaan daba marna waa shareecada inaan daba marna waa dhow kalena balaanku dulmaruusadu dayataye waxay diin istaagtaa markii daaqad loo yaaye waxay diin istaagtaa markii daaqad loo yaaye markii duunya loo urihayiyo daabadiya xooge run baa loo dadaalaa haddaad diin u socotaye diracyadii ansaarto kaliyo dulkii hajiray jireen diraacyadii ansarto keliyo dulkii ha jiraye bukhaaladu dadkeen maaha iyo dulna xoojiyaye bukhaaladu dadkeen ma aha iyo dulna xoojiyaye guryahaan ku darisnaye qalbiga wawga durugnaye guryahaan ku darisnaye qalbiga wawga durugnaye daliil bay iska noqotaa halkii mudan loo diraaye dirhamkiisa mooyeen wax kale waa dayacayaaye bukhaaladu dadkeen ma aha iyo dulna xoojiyaye guryahan ku darisnaye qalbiga wowga durugnaye daliil bay iska noqotaa halkii mudan loo diroye dirhamkiisa mooyeen wax kale waa dayacayaa dirhamkiisa mooyeen wax kale waa dayacayaaye innagoo daciifo kufrigu dowladnima sheegtay innagoo daciifo kufrigu dowladnima sheegtay innagoo sidii duunyadii dabar ku noo yaallo innagoo sidii duunyadii dabar ku noo yaallo oo nala dulaynaya oo digaasha noo raacday inaan dabaqa dheer haaminaa waa innagoo daciifo kufrigu dowladnima sheegtay innagoo sidii duunyadii dabar ku noo yaallo oo nala dullaynaya oo digaasha noo raacday inaan dabaqa dheer haminaa waadaminimoye inaan dabaqa dheer haminaa waadaminimoye dow kalana balanku saadu dayataye duunya looma siminaadmigo waana darajacde dad baa lagu jirabayaye ilaah deeqdi waa hodaane dad baa lagu jirabayaye ilaah deeqdi waa hodaane kitara kidaraahim yeeshaba faqiir dib labow imane kidaraahim yeeshaba faqiir dib labow imane haddaan deeqda loo hurin ilaah wowga durugtaaye haddaan deeqdan loo hurin ilaah wauga durugtaye dulka lumay intii diin lehbay dayrini dayrinihayaacdhe dulka lumay intii diin lehbay dayrini dayrinihayaacdhe dulka lumay intii diin lehbay dayrini dayrinihayaacdhe baraa'ada dadkii lagu naqee dibadda yaalyalla masaakiin duruufaysan iyo cidaa daymaysan masaakiin duruufaysan iyo daymaysan iyo dumar caruur lagu dayacay ciidan lagu caydshay iyo dumar caruur lagu dayacay diina lagu caydhshay dad haddaan u nahay oo ilaah diinta nagu xeeray dad haddaan u nahay oo ilaah diinta nagu xeeray nin daacada duruufaha ad adag wadanqanayaaye nin daacada duruufaha ad adag waa danqanayaaye wax ma diido iyadoo rabbigii daynisi yidhiye wax ma diido iyadoo rabbigii daynisi yidhiye darbigaan ku sii jeedayaa waa dahminimooye dad haddaan u naxayoo ilaa diintanagu xeeray nin daacada duruufa ad adag waddan qanayaaye wax ma diido iyadoo rabbigii daynisi yidhiye derbigaan ku sii jeedayaa waa daminimoye ku sii jeedayaa waa dow kalana balaanku dulmaro saadu daayataaye nimaan darajo aakhiro ogayn diinta gaaran waaye niman daraja aakhiro ogayn diinta gaaran waaye inay dunidu dabagaaban tahay baan ka daadagine hadduu dayirka meegaarta oo daara adag yeesho hadduu dayirka meegaarta oo daara adag yeesho maxaa iiga daana duulalkaleebow dariiqahaaye maxaa iiga daana duulalkaleebow dariiqahaaye duruusteenni diineed haddaan daba maraacsino duruusteenni diineed haddaan daba maraacsinno damiinada sidoodii haddaan daarka badin weyno dabiinada sidoodii haddaan daarka baadin weyno dad maxaan u sheegnaa haddaan dawga mari weynay innagaaba duuxane sidee waxu dawaynaaye innagaaba duuxane sidee waxu dawaynaaye duruusteeni diineed haddaan daba maracsiinno damiinada sidoodii haddaan daarka baadin weyno dad maxaan u sheegnaa haddaan dawga mari weynay innagaaba dooxane sidee waxu dawaynaaye innagaaba dooxane sidee waxu dawaynaaye ku dadaal adduunko ha dhugan daarta akhiraba dabci gaala weeyiyo ibliis duulkii tabawaye waa dameeri dhan raacday iyo doqon jidkeediiye iska dabagal sida duunyadii waa daminimooye waa dameeri dhan raacday iyo doqon jidkeediiye iska dabagal sida duunyadii waa daminimooye dow kalena balaankuu dulmaro saadu dayataye war xoolaha dayaca waa waxaan diini dhigayne xoolaha dayaca waa waxaan diini dhigayne israafkana la xarrimay waa iyo naare israafkana daliil la xarrimay waa iyo naare diinta waa ninkay dani ka haysaye diinta waa adkeeyaa ninkay dani ka isace dirham lumin maye wuxuu ku gadan doga aakhirooye dirham lumin maye wuxuu ku gadan doga aakhiroye dhagax duunya lagu quudiyiyo ciid la daahabeeyey dhagax duunya lagu quudiyiyo ciid la dahabeeyey iyo dacalka niman buuxsaday daarku noqotaye diinta may ku xoojaan waxay dibirka yacne danyarta may u lexshaan waxay daadini hayaane diinta may ku xoojaan waxay dibirkaasi yacne danyarta may u leexshaan waxay daadiinihayaane waxaa dabaqa dheerkaaga filan doqooshan weynayne deegaamaduna laba weeya oo kii damba daraane deegaamaduna laba weeya oo kii damba daraane nafta lama dayaco oo cadaab looma sii diroye nafta lama dayaco oo cadaab looma sii diroye jahanama in lagu sii durka waa daminimoye jahanamo in lagu sii durka waa daminimoye dow kalana balaanku dulmaro saadu u dayataye dow kalana balaanku dulmaro saadu u dayataye war shaafici nin doonuu ahaa diinu xoojiyaye shaafici nin dooruu ahaa diinuu xoojiyaye war shaafici nin dooruu ahaa diinuu xoojiyaye xigmaduu ku deeqa jirto laga dabaqaataaye daamin waaya diif qabay hadduu dunya badan yeesho saddex bow dabeecada ahoo laga dayayaaye saddex bow dabeicada ah laga dayayaaye intuu guriga duugga ah raggii dumin la intuu guriga duugga ah raggii dumin la geeyo daarta buu caddeeyaa nafluhu wada dayayaane daarta buu caddeeyaa nafluhu wada dayayaane raggii uu dugaashaday markay diifta badan haysay raggii uu dugaashaday markay diifta badan haysay maba dayi karayo faqrigabauga didayaaye eh. maba dayi karayo faqrigabauga didayaaye eh. intuu guriga duugah raggii dumin laha geyo dartabuu caddeeyaa nafluhu wada dayayaane eh. raggii uu dugaashaday markay diifta badan haysay maba addayi karaayo faqrigaba uga diidayaaye maba addayi karaayo faqrigaba uga diidayaaye dumarkana intuu dahabka lulo dunyana u racsho dumarkana intuu dahabka lulo dunyana u racsho heblaayay maxaa ku darabu la daba joogi wadabeecad hoosiyo ilaah dalow xunka turiye inuu doqonku diricnala noqdaa waa daaminimooye dumarkana intuu dahabka lulo duunyana u racsho dumarkana intuu dahabka lulo duunyana u racsho heblaayay maxaa ku daraabu la daba joogi wadabeecad iyo ilaah dalow xunka turiye inuu doqonku diricnala noqdaa waa daminimooye inuu doqonku diricnala noqdaa waa daminimooye dow kalena balanku dulmaro saadu dayataye aabbuhu dariiqu maruucunu gudoortaye aabbuhu dariiqu maruucunu gudoortaye daaciga waxaa laga fishaa diin alliyo khayre kuwa daniga soobinahayo kula dadaalaya kuwa daniga soobinihayo kula dadaalaya dabka haw horkiciyaan ilaah kaga sii dariine dabka haw horkiciyaan ilaah kaga sii dariine aadmiga dambow lama tusiyo ficilla daaquude waraadmiga dambow lama tusiyo ficila daaquude dadkaad lumiso waa kugu dakan oo iyo dabnaareede dadkaad lumiso waa kugu dakan oo iyo dabnaareede dunuubtooda oo idil ada lagu dul saaraaye dariiqaaga hubiyaan ibliis daabad ka dhigaane dunuubtooda oo idilada lagu dul saaraaye dariiqaaga hubi yaan ibliis daabad ka dhigane geeri aan dad reebaynin waa inaad dul joogtaaye geeri aan dad reebaynin waa inaad dul joogtaaye kii dabaq dhisiyo waxaa uu siman dibadda kiyile kolay mayno adduun dayrad istimide dariiq baas inuu naga hadhaa waadaminimooye kollay geeriyaan dad reebaynin waa inaad dul joogtaaye geeriyaan dad reebaynin waa inaad dul joogtaaye kii dabaq dhisiyo waxaa u siman dibadda kiyile kollay daahimayno adduun dayradistimide dariiq baas inuu naga hadhaa waa dahminimooye dariiq baas inuu naga hadhaa waa